alxamdu lilaah rab alcaalamiin w sala allahu cala muxamedi wacala aali muxamed wasalama tasliima kaiira waa saa loo sheegay oo tafsiil baa ku sugan udirnaa binawi kada wa kada inuu kufrigu akbar noqdo iyo inuu asqar noqdo tafsiil baa ku jira waa laga yaabaa bacdu lkufaar inay u qabeen laakiin waxaa laynoo sheegay mushrikiintii marka la weydiiyo la yidhaahdo roobka yaa idiin soo dejiye inay odhan jireen allah baa soo dejiya wlain sa'lthm man nazla min alsamaai maan faaxyaa bihi alarda min bacdi mowtiha layaquulunna allah marka inuu allah roobka keeno allah soo dejiyo oo arlada roobka ku nooleeyo inay sidaa u qabeen baa allah inoo sheegaya waxaana loo deliishanayaa iqraarka ay rububiyada ilaahay qirayaan daahiran daahir ahaan u qirayaan baa loo deliishanayaa inay cibaadadana allah keliya caabudaan oo tawxiid alcibaada ay la yimaadaan markaasuu allah wuxuu yihi qul ilxamdu lilah bal aktarhum laa yacqiluun allah waxaa lagu mahadinayaa calaa wuduuxi alxuja xujadu caddaantay caddahay ayaa marka allah lagu mahadinaya oo allah isku mahadinaya marka haddii u qabo cidda hadalka odhanaysaa in xidigaha ama diriradu roobka soo di'iyaan oo iyagu keenaan oo iyagu la gaar yihiin wuxuu noqonayaa kufrigaasi kufri akbar laa ishkaala fii dalik haddaynay taa u qabina ay u qabaan sababnimo oo kale ay ka rumaysan yihiin shay aan sabab sharcan ahayn baa sababnimo laga caqiideeyey ee xiddigaha ayaana laga deliishanayaa waxyaalaha arlada ka dhacaaya marka taasi waxay noqonaysaa kufrun duuna kufrin kufri asqar bay noqonaysaa waayahay su-aashu waxay ku saabsantahay xadiiska aynu soo marray tilmaamayey xadiiskii ummi saa'ib ku saabsanaa laa tasubbi alxummaa fa innaha tudhibu khataaya bani aadam tegsiinta ay tegsiinayso miyaa loo shardinayaa oo ay dembiyada daadinayso xumaddu sabir miyaa loo shardinayaa jawaabtu waxay tahay musiibada lafteeda ayaa lagu daadinayaa dembiyada ma lagu masaxaya waayo lafteeda nooc cuquubo ah oo qofkii lagaga jarayaa dembiyadii qaarkood lagaga jaraya lagaga goynaya markaa sabir hadduu la yimaado wax ka siyaadaa intan helayaa oo ah sawaab kale in la siiyo laakiin dembi daadinta dembiga laga daadinayo waa cuquubo dembiyadiisii wax ka mida lagaga jarayo sidaas aawadeed qof kastoo muslimaba waa lagaga daadinayaa dunuubtiisii wax ka mida ama ha sabro am yaanu sabrin laakiin laa shaka ka sabraa dee inuu markaa dheeftiisu ay weyn tahay oo isagu thawaab ayuu helayaa sabirka iyo acmaasha kale uu la yimi laga ajar siiyo ayuu helayaa culammaduna waxay isweydiiyaan mas'ale ku saabsan musiibada ma dembidaadintuunbaa laga abaal marinayaa qofka mise thawaab ka ziyaada ana waa loogu darayaa taas waxa weeye culammadu kolley way isku khilaafsan yihiin laakiin bacdu ahlicilmi waxay arjaxeen oo ibnuqayimna ka mid yahay in waxa weeye musiibada nafsulmusiiba in dembiyadu lagu daadinaayo laakiin acmaasha musiibada ka dhalatay ee sabirka ah ee rabbi u noqodka ah xagga rabbi loo noqdo loo tadarruco allah la baryo yacni acmaasha noocaasaa laga sawaabinaya laga ajar siinaya laakiin nafsulmusiiba yada waxaa u sawaab ah in dunuubta lagu daadiyo oo dembiyadii ayaa markaa lagu daadinayaa marka waxa weeye itlaaq ahaan in loogu daadinayana culammadu mareen oo ay markaa waxabay sheegeen oo saasay itlaaqeen waayo wanna cuquuba oo dembiyadii laga jaraayo dunuubtii markaa maadaama wax ka mida cuquubada laga jarayna waxay noqonaysaa in waxaweeye markaa dembiyadaasi ay ka dhacayaan laakiin culammadu waxay is weydiiyeen ma sakhaa'irta keliya ayaa lagu daadinayaa mise kabaa'irtana waa lagu daadinayaa taa khilaaf baa ku jira baabka saddex boqol iyo labiyo soddon baabu karaahati qowli linsaani fi ducaai allahuma اkfir lii in shi'ta bal yajzimu biاlطalab baabu karaahati qowli linsaan qofku hadalkuu yidhaahdo karaahada la karaahiyeysanayuu u baab yahay fi ducaai ducada uu ku yidhaahdo allaahuma kfir lii in shi'ta allaahumma ilaahayow ikfir lii ii dembi dhaaf in shi'ta haddii aad doonto ii dembi dhaaf inuu sidaa yidhaahdaa inay karaahiya to aynay fiicnayn ayuu u baab yahay bal yajzimu bialab wuxuu goynayaa jasminayaa bialabi ducada ayuu jasminayaa oo goynaya yacni si go-anoo aan tacliiqa lahayn in shi'ta aan la socon ayuu u ducaysanayaa xadiidka kun iyo toddoba boqol iyo labiyo konton dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo toddoba boqol iyo toddobiyo toddobaatan can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu aleyh wasalama qaal abi hurayra waxa uu sheegay in rasuulku sala allahu alayh wasalam qaala uu yidhi laa yaquulanna axadukum allahuma kfir lii in shiit rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi laa yaquulanna yaanu odhanin axadukum midkiin allaahumma ilaahayow ikfir lii ii dembi dhaaf in shi'ta haddii aad doonto ii dembi dhaaf saa yaanu odhan allahuma arxamnii allaahumma yaa allahu allahow irxamnii ii naxariiso in shi'ta haddii aad doonto ii naxariiso sidaan ayaanu odhan liyaczim almas'ala masalada ha gooyo masalada ha gooyo oo tacliiqa in shi'ta yaanu raacinin fa innahu laa mukriha lahu ilaahay cid dirqinaysaa ma jirto muttafaqun calayhi bukhaariyo muslim baa isku waafaqay laa mukriha lahu ilaahay cid dirqinaysaa ma jirto wa fii riwaayatin limuslimin riwaayo waxaa ku sugnayd muslim u sugnaatay walaakin liyaczim ha gooyo waliyucadim alragba ha weyneeyo yacni markaa doonista uu doonaayo iyo rajada uu rajaynayo ha weyneeyo fa ina allaha tacaala fa ina allaha allah tacaala isagaa korreeye laa yatacaadamuhu shay un shay kuma weynaado uma weynaysto shay shaygaasoo actaahu u bixinayo wuxuu ilaahay bixinayaa lama weyna marka haddii la yidhaahdo waxa weeye allaahuma kfir lii in shi'ta waxay u ekaan kartaa inaan shaygan waxaad aada u doonaysaa inay ahayn haddaad doonto isii hadduu qofku yidhahdo wax ma ku siiya maalan aad tidhahdo haddaad doonto isii yani kuma weyne dan kama weydana marka hadduu qofku yidhaahdo allahuma akfir lii in shiita ilaahu ii dembi haddaad doonto kaandhahu dembidhaafka doonistiisu aynay ku weynayn markaa dee saas waa la diinaya waa makruuh weeye waa la diidaya tacliiqa waa inaan la gelin ducada waa in la jasmiyaa aan marka waxaan yani in shi'ta iyo wax la waa inaan markaa mashiica lagu xidhin haddaad doonto masalan ciddaad u turhaysoo kale yani haddaad yani markaa waa tacliiqi waa dhacdaa in la geliyo kaanahu markaysa markaa leeyahay arrinku hadduu kugu culus yahayna dee iska daa haddii kaleo aad ii awoodi kartana yacni si oo kale qofka waa lagu yidhahaa sooma marka dee ilaahay wax ku culusi ma jiro ilaahayna wuxuu bixinayaa lama weyna cid ilaahay markaa dirqinaysaana ma jirto wax kastana rabbi waa awoodaa shay kastoo mumkina ayuu rabbi qadiir ku yahay oo qaadir ku yahay oo karaya marka mas'aladana ha gooyo raqbadana marka ha weyneeyo yacni doonista uu doonaayo ee uu rajaynaayo ha weyneeyo xadiidka kun iyo toddoba boqol iyo saddex iyo konton dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo toddoba boqol iyo siddeed iyo toddobaatan wa can anasin radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam ida dacaa axadukum falyacsim almas'ala ida dacaa axadukum midkiin hadduu ducaynaayo allah baryaayo ducaysanayo falyaczim ilmas'ala mas'alada ha gooyo oo ilaahu isii ha yidhaahdeen ducadii toos ha u sugo ha gooyo yaanu mashii'a iyo doonis ku xidhin haddaad doonta iyo wax la mida yaanu odhan walaa yaquulanna yaanu odhanin allaahumma ilaahayow in shi'ta fa actinii haddaad doonto isii sidaa yaanu odhan in shi'ta fa actinii yaanu odhan fa innahu laa mustakriha lahu ilaahay cid dirqinaysaa ma jirto mutafaqun calayhi bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay laa mustakriha lahu culamada qaar waxay u fasireen ay laa mukriha lahu sida xadiiska hore aynu kusoo aragnay yacni waxa weeye laa mukriha lahu ilaahay cid dirqinaysaa ma jirto marka waxay yidhaahdeen istifcaalku wuxuu la macno noqonaya ifcaalkiibuu la micno noqonaya laa mukriha lahu marka in la yidhaahdo allaahumma ilaahayow waxaa isii in shi'ta yacni ma fiicna culamada qaarna waxaabay yidhaahdeen waa taxriim nahyiga taxriim baa laga qaadanaya inay xaaraan tahay ayna bannaanayn ayaa laga qaadanaya bay bacdu ahlicilmi yidhaahdeen marka ducada waa in la jasmiyaa oo la gooyaa raqbada la weyneeyaa shaygaa wuxuu ka maarmi karo inuu isu muujin qofku ee uu markaysaa markaa inuu xariis ku yahay oo aad ugu dadaalayo aad u doonayo aad u jecel yahay yaa tadarucaayo yani allah isu dulaynayo sidaa waa inuu marka waxaweyn yani marka qaabka ula yimaadaa laakiin haddii la yidhahdo allahuma kfir lii in shita waxaa marka cibaarada laga fahmi karaa inay ku weyneyn oo dee waxaweye hadduu xataa waayo aan waxba u noqonayn taasina ma fiicno dee ilaahay lagama maarmaayo makfiradiisa iyo cadaagiisa mid walba waa loo baahan yahay baahi aad iyo aad weyn ayaana markaa loo qabaa saas aawadeed waa in tacbiirka ilaahay lagu baryayo la wanaajiyaa oo markaysa marka waxaan yani tacliiqii aan la gelin baabu karaahati qowli maa shaa allah wa shaaa fulaan in la yidhaahdo maa shaa allah wa fulaan kahashada la kahanaya ee la karaahiyeysanaya ayuu u baab yahay waxaa la diidayaa doonista ilaahay iyo doonista makhluuqa in laysugu cadfo waaw ayaa la diidaya waaw in laysugu cadfaa la diidaya waayo waawgu wuxuu u sugnaaday limutlaqi iljamci kulmin keliyuu u sugnaaday marka waxaa loo fahmi karaa haddii la yidhahdo maa shaa allahu wa fulaan in doonista ilaahay iyo doonista makhluuqu ay siman tahay oo marka allahna doono hebelna uu doono baa umuuruhu ay dhacayaan baa loo fahmi karaa marka mashii'ada markaa hebel inay la gudboon ta ilaahay baa loo qaadan karaa xaqaduna sidaas ma aha siduu ilaahay doona ayuunbaa dhacaysa wain lam yasha ilkhalqu walow khalqu yeeni dooninbe xadiidka kunyotoddobaboqoliyoafaryokonton dabcadaha qaarkoodna waa kun-iyo toddobaboqoliyo sagaaliyo toddobaatan can xudayfata bni lyamaani radia allaahu canhuma can inabiyi sala allahu aleyh wasalama qaal abu daawuud wuxuu ka soo wariyey xudayfata bni lyamaan can inabiyi sala allahu aleyh wasalam uu xudayfana ka warinayaa nebiga calayhi asalaatu wassalaam qaala inuu yidhi laa taquuluu maa shaaa allahu wa shaaa fulaan laa taquuluu ha odhannina maa shaaa allahu ay alamru arrinku maa shaaa allahu waa kuwa allah doono wa shaaa fulaan hebelna doono sidaa ha odhannina waxaad u qadaraysaa mubtade alamru aad qadarto dabeedna maada aad kaa khabarto ama waxaad odhanaysaa maada mubtada ah kaana ama xasala ayaad qadari oo khabarkii ah maa shaa allahu kuwa allah doono wa sha'a fulaan hebelna doonaa xasala waa dhacayaa ama kaana waa ahaanayaa waa dhacaya sidaa ha odhanina walaakin quuluu ha yeeshe waxaad tidhaahdaan maa shaaa allahu humma sha'a fulaan alamru arrinku maa shaaa allahu waa kuwa allah doono humma sha'a fulaan yacnii allah ka sokowna hebelna doono rawaahu abu daawuud abu daawuud baa soo wariyey biisnaadin saxiix sanad saxiixa ayuu ku soo wariyey marka waxaa la diidayaa mashii'ada ilaahay iyo mashii'ada hebel in laysugu cadfo waaw in laysugu cadfaa la diidayaa waxaa la oggol yahay in summa laysugu cadfo ayaa la oggol yahay waayo summa waxay faa'iidaynaysaa waa tartiibun bimuhla waa tartiib yacni weliba wax u dhexeeyaan marka waxaa laga qaadanayaa mashii'ada markaa hebel inayn la sinnayn mashii'ada ilaahay ayaa laga qaadanaya ama waawga waxaa loo isticmaalaa limutlaqi iljamci baa loo isticmaalaa oo markaa tafsiilka caynkaasi ma sheegaayo siiqo labaad baa soo aroortay oo in la yidhaha maa shaa allahu waxdah oo xadiis kale ku timi oo nin saxaabiga riyooday qole yuhuud iyo qole nasaaruu markaa ku riyooday qoladii yuhuuddaabaan waxaan ku idhi buu yidhi dad wanaagsan baa noqon lahaydeen haddii aydaan odhanaynin cusayrun ibnullah cusayr waa ina ilaahay haddaydan odhan lahayn dad wanaagsan baa noqon lahaydeen waa riyo saasaan ku yidhi buui markaase iyaguna waxay igu yidhaahdeen buu yidhi innakum la antum alqawm dad wanaagsan baa ahaan lahaydeen lowlaa annakum taquuluuna maa shaa allah wa sha'a muxamed haddaydan odhan lahayn yacni arrinku waa sida allahna doono muxammadna doono haddaydan taa odhan lahayn waa wanaagsanaan lahaydeen waa ka tegey buuhi qolo kaloo nasaaraan ku soo baxay buuhi markaasaan ku uhi innakum la antum alqawm lowlaa annakum taquuluuna almasiix bnu allah dad wanaagsan baa ahaan lahaydeen haddaydaan odhan lahayn ciisa bnu maryam almasiix ciisa waa ina ilaahay haddaydaan odhan lahayn qoladii kiristaankaabaan saa ku idhi buuhi saxaabigaa odhanaya markaase waxay igu jawaabeen buuhi wa innakum la antum alqawmu lowlaa annakum taquuluuna maa shaa allah wa shaaa muxamed nabiga calayhi salaatu wasalaam qisadii ayuu u sheegay riyada ahayd dabeedna nebigu calayhi salaatu wasalaam waxaad samayn jirteen buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam arrin kaana yamnacunii kada wa kada an anhaakum canha arrin waxaayo waxaasi ay ii diidayeen inaan idinka reebo ayaa samayn jirteen wamaa shaa allah wa muxammed ayaa odhan jirteen riwaayaadka qaarkood waxaa soo arooray waxaa ii diidayey xishood baa ii diidayey baa riwaayaadka qaarkood ku soo arooray marka ha odhanina markaa maa sha allah washaa muxamed ha odhanina waxaad tidhahdeen bal maa sha allah waxdah waa allah keligii markaa siduu doono saa dhaha marka labada siiqo mid walba waa la odhan karaa laakiin labada marka waxaa afdaloo si fiican oo kamaal badan maa shaa allahu waxdah waxa allah keligii doono xaaluu keligii yahay uu doono ayaa markaa xasilaya ama dhacaya tanna waa bannaantay ta kalena waa afdal ama cibaarada ku saabsan xishood baa ii diidaayey culammadu waxay yidhaahdeen waxaa laga tilmaamayaa in yacni markaa mas'alada markii hore nebiga calayhi salaatu wasalaam inaan loo waxyoon baa laga qaadanayaa markii hore inaan markaa nebiga calayhi salaatu wasalaam loo waxyoon ayaa markaa laga qaadanaya dabeedna marka waxa weeye uu markaa ula muuqatay inaanay fiicnayn in la yska daayo bay ijtihaadan ula muuqatay laakiin markii hore looma waxyoon marka wuxuu ka xishooday nebigu calayhi salaatu wasalaam arrin dadku markaa ay isticmaalayaan oo dee marka waxa weeye dadka qaarkood ay isticmaalaan isagana aan waxii loogu sheegin inuu ku inkiro ayuu markaa ka xishooday amaa shay markaa sharciga loogu caddeeyey nebiga calayhi salaatu wasalaam oo loo waxyooday yacni bayaankiisa iyo caddayntiisa nebigu calayhi salaatu wasalaam yacni kama xishoonayn laakiin waxaa lagu xambaarayaa inuu xaaladdaa hore aan marka waxba looga sheegin aan loo waxyoon laakiin uu wanaajisanayay in layska daayo cibaarada noocaasa laakiin maadaama aan loo waxyoon dadkiina ay ku mucaamilayaan ayuu ka xishooday nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu ku inkiro taas yadaabay marka culammadu ku tawjiihiyeen oo ku xambaareen marka waxaa laga qaadanaya cala kulli xaal mashii'ada inaan laysugu cadfin waaw laysugu cadfin masaa'ishu wada sidaa ma aha ashyaada qaarkood bay bannaantahay in waaw laysugu cadfaa atiicu allaha wa atiicu arasuul taacada allah iyo taacada rasuul tartiib kuma sugna waxay noqonaysaa mar baa la wada ateecayaa waaw baa laysugu cadfaa waid taquulu liladii ancama allahu calayhi wa ancamta calayhi uma ancamta calayhi lama odhan yani waxaa laga qaadanaya halkaa lafteeda in markaysa waawga la isugu cadfay incaamkii yani nicmayntii in markaa la isugu cadfay waawga la isugu cadfay sayu'tiina allahu min fadlihi wa rasuuluhu lafteeda waaw baa la ysugu cadfay marka yacni umuuraha marka mashii'ada kolley inaan markaa laysugu cadfayn uma ayaa laga qaadanaya xadiiskani u daliil yahay culamada qaarkood waxaabay yidhahdeen mashii'aday ku gaar tahay ayay ku gaar tahay laakiin ashyaa kale kollay waa soo aroortay laa balaaqa lii ila billaahi summa bika waa inagii soo marray xadiidkii yacni ku saabsanaa raggii la imtixaanayay malaa'igta loo soo diray marka calaa kulli xaal yacni ma aha masaa'ishoo dhan in markaa summa in laysugu cadfaa inay laasim tahay oo waawga la wada diidayo yacni ma aha ee waxay noqonaysaa bacdigeed bay ku dhacaysaa ay mashiicadu ka mid tahay baabka saddex boqol iyo afariyo soddon karaahati alxadiisi bacda alcishaa'i alaakhira sheekada in la karaahiyaysanayuu u baab yahay bacdalcishaa'i cishaha dabadiisa la sheekaysto cishahaasoo alaakhirati ta dambe ah. al-aakhira waxaa loogu qayday yacni maqhribka iyo cishaha baa labadaba markaa cishaa'ayn la yidhaahdaa oo marka la ysku ladhaayo yacni labada cishe ayaa la yidhaahdaa min baabi takhliib oo kale saa loo isticmaalaa markaasaa alaakhira markaysaa waxaa la tilmaamay yacni si ay markaa cishaha macruufkaee la yaqaano ay ugu dhacdo oo maqhribka dabadiisii aan u soo gelin walmuraadu bihi waxaa looga jeedaa alxadiisu aladii yakuunu mubaaxan fii hayri hada alwaqti waxaa looga jeedaa waa sheekada alladii kaasoo yakuunu mubaaxan mid mubaaxa noqonaya fii hayri hada alwaqti wakhtigan waqti aan ahayn kii mubaaxa noqonayey ayaa looga jeedaa sheekadii iyo hadalkii bannaanaa wakhtiyada kale ayaa looga jeedaa wa ficluhu wa tarkuhu sawaa'un wa ficluhu samaynta la sameeyoo la sheekeeyaa wa tarkuhu iyo tegista laga tagaana sawaa'un ay siman tahoo ayna kala door roonaynee mubaaxa iska tahay yacnii waxyaalihii markaa waajibaadkii iyo sunnayaashii iyo ma soo gelayaan waxyaalaha makruuhaadka wakhtiga kaleba ah ma soo gelayo hadalkii laga fiicnaayee karaahiyada ahaa awqaaddoo dhanba khusuuskiisa looma jeedo kan yacni wakhtigan karaahadiisu way ka sii badnaanaysaa unbaa looga jeeda ama mu'akaday noqonaysa laakiin shaygii mubaaxa ah ee mustawiya tarafayn ahaa ee labadiisa dacal ay sinaayeen kaasaa waxaa laga tilmaamaya wakhtigan inay makruuh tahay in lala yimaado oo lagu soo jeedo fa ama alxadiisu almuxaramu aw ilmakruuhu fii hayri hada alwaqti fa ama alxadiisu warka miyaa ama sheekada almuxaramu la xaaraantinimeey aw ilmakruuhu ama la karaahiyaystay fii hayri hada alwaqti wakhtigan wakhti aan ahayn bacda cisho wakhti aan ahayn sheekada la karaahiyaysanayo amaba la xaaraantinimeeyey fa huwa fii hada alwaqti ashaddu taxriiman wa karaahatan fa huwa isagu fii hada alwaqti wakhtigan gudihiisana ashaddu taxriiman waa ka darraansha badan yahay xagga xaaraantinimaynta wa karaahatan iyo xagga karaahiyada wa ama alxadiisu fi lkhayri sheekada markaa khayrka laga sheekaysto oo lagu waramo ka mudaakarati alcilmi sida cilmiga in marka waxaweye la mudaakareeyo oo yacni markaa laysla sheeg sheego oo waxaweeye cilmigii la raajico oo la laysla xuso iyo wa xikaayaati asaalixiin iyo dadka wanaagsan ka sheekaynta laga sheekaynayo wa makaarim alakhlaaq iyo akhlaaqda wanaagsan akhlaaqaha sharafta leh ka warranka laga warramaayo waalxadiisi maca adayf dadka martida ah in lala soo jeedo oo markaysaa loo sheekeeyo oo maca taalibi xaaja iyo cid markaa dan doonaysa in loo sheekeeyo oo dantiisii lagala hadlo wa naxwi dalika iyo ashyaada la midkaa falaa karaahata fiih wax karaahiya kuma sugnaa bal huwa mustaxabbun waa la jeclaysanayaa taasoo waa la sunnaynayaa waa mid mustaxaba sharcan in markaa martida loo sheekeeyo ikraamkii la sharfaayay ka mid tahay in cilmiga markaysaa markaa laga sheekaysto masaa'isha cilmiga in laysla raajico laga mudaakaroodo yacni dadka wanaagsan in laga sheekeeyo in akhlaaqda wanaagsan laga warramo in waxaweeye ciddan doonaysa dantiisii markaysaga lagala hadlo ashyaadaa karaha kuma sugnaa ee mid mustaxaba weeye wakada alxadiisu licudrin wacaaridin laa karahata fiih saasoo kale u ahaaday alxadiisu xadiiska licudrin cudurdaar daraaddii loo sheekaynayo oo loo hadlayo iyo wacaaridin wax soo darriyey daraaddii loo sheekaynayo cisho dabadii laa karaahata fiihi karaaha kuma sugna kada madkuurka la soo sheegay xaaluu la mid ahaaday waqad tadaaharat alaxaadiisu asaxiixatu calaa kulli maa dakartu waqad tadaaharat yacni waa isxoojisay oo bimacnaa way iska daba timi oo axaadiis badan oo markaa istaageeraysa oo isxoojinaysa oo saxiixo ah oo marka waxa weeye ayaa markaa jirta oo arrinkaa marka waxa weeye yacni dhammaantood yacni markaa isku caawinaya oo isku xoojinaya calaa kulli maa dakartu waxaan sheegay dhammaantii yacnii qodob kastaan sheegay yacni adilo iyo axaadiis ku soo aroortay oo noocaa laga qaadanayo ayaa jirta sheikhu wuxuu tilmaamay marka hore xukunka guud buu tilmaamay oo ah markaa cishaha dabadiisa in la sheekeeya inay karaahiyo tahay oo laga fiican yahay mar labaadkana waxa uu sheegay sheekada la karaahiyeysanayo wakhtigaasi inay tahay sheekada awqaadda kale mubaaxa ah ee tii awqaadda kaleba karaahiyada ahayd amaba xaaraanta ahayd khusuuska wakhtigan wuxuu noqonayaa mid waxaweeye marka karaahadiisa ay ka badnaanayso ama xaaraannimadiisu ay ka sii badnaanayso ka sii adkaanayso fa huwa fii hada alwaqti ashaddu taxriiman wa karaahatan markaasuu wuxuu tilmaamay waxa khayrkaa sheekada laga sheekaynayo iyo mudaakarada cilmiga iyo talabulcilmiga iyo dadka wanaagsanka waranka laga warramaayo iyo dadka la martisoore martida ah sheekada loo sheekaynaya ashyaada noocaasoo dhammi karaahadii way ka baxayaan waxay noqonayaan shay maxmuud oo fiican ayay noqonayaan wakada hadduu salaadiyo ku soo jeedana waa la mid oo qiyaamuleyl oo kale marka uu samaynayo oo uu markaysagaa tukanayo yacni marka waxay noqonaysaa taa lafteeduna mid laga soo reebaya ayay noqonaysa waxayse culammada qaarkood diidayaan inuu qofku markaa taa lafteeda shay sunna kusoo jeedo intuu soo jeedo jeeda hadhow faralkii ka seexdo ta noocaasa culammadu waxay leeyihiin taa lafteedu marka waxaa mid fiican ma aha oo yacni waxa weeye inuu markaa ku soo jeedo sunno intuu ku soo jeedo oo wakhtiga badankiisii uu ku qaato hadhow markaa salaadii subax uu ka seexdo oo dabeedna marka waxaan yacni wakhtigii salaaduba uu ka tago amaba jamaacadii ay ka tagto waxay noqonaysaa taa lafteeda inaan karaahadii ka baxayn haddii faral ku tegayo oo faral ku baaqanayo sunnihii oo sunnihii faralkii ka mashquulinaayo dee waxay noqonaysaa mid xun ya culamada qaar waxay ka cabbireen waa kaman yabni qasran wayahdimu misra ruuxa sunne ku saamaleylay oo faralkii dabeed ka seexday oo salaaddii faralkii dabeed ay ka tegayso wuxuu ka dhigan yahay sidii mid guri dhisaya magaalana duminaya sidii mid guri dhisaya magaalana duminayo kalu ka dhigan culammaduna waxay odhan jireen man shaqalahu annaflu cani ilfardi fahuwa maqruur qofka sunna ka mashquuliyo faral fa huwa maqhruur waa mid la kediyey wey waa kedsoon yahay aa la kadiyey saasay odhan jireen cibaarada waxaan u malaynayaa hore tan kale ibnu xajar baa soo noqrin jiray fatxilbaariga laakiin cibaarada hore kaman yabni qasran wayahdimu misran sheekh albaani baa odhan jiraan filaya xadiidka kun iyo toddoba boqol iyo shan iyo konton dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo toddoba boqol iyo siddeetan can abi barzata radia allaahu canhu ana rasuul allahi sala allahu alayh wasalam kaana yakrahu annawma qabla alcishaa abi barza waxa uu sheegay in rasuulku sala allahu alayh wasalam kaana yakrahu uu ahaan jiray mid karaahiyeysta annawma hurdada la seexdo qabla alcishaa'i cishaha ka hor in la seexdo waa kahaan jiro waa karaahiyeysan jiray walxadiisa bacdaha iyo sheekada cisho dabadeed la sheekaystana waa karaahiyeysan jiray nebigu calayhi asalaatu wasalaam muttafaqun calayhi bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay marka xadiidkan waxaa laga qaadanayaa in salaadda cisho ka hor in la seexdaa inay karaahiye tahay oo arrinka noocaase laga fiican yahay waayo qofkii waxaa looga baqaya in salaaddii cisho ka tagto hurdadu la tagto sheekada cisho dabadeed la sheekaystana waa karaahaysan jiray nebigu calayhi salaatu wasalaam waayo kaana waxaa looga baqayaa hadduu markaa soo jeedo cisho dabadiyo oo sheekaysto wakhti doora soo jeedo in salaaddii subaxadhow ka tagto ama cala alaqali jamaacadu ka tagto markaa si aan taasi u dhicin ayaa markaa waxaa la fadilayaa in goor hore la seexdo saasaa la fadilaya marka cilmiga in lagu soo jeedayo iyo xikaayaatu saalixiin iyo ashyaadaasi itlaaqeeda ma ahee waxay noqonaysaa waa ciddii aynay marka ka tegsiinayn yacni salaaddii subax ee aynay ka tegsiinayn yacni jamaacadii salaada subax inuu jamac ku tukado aynay ka tegsiinayn ayay marka waxa waxaweye u noqonaysaa mid karaahada laga reebaayo mid karaahada laga reebayo ay noqonaysaa ee haddii waxa weeye salaaddii subax ay ka tegsiinayso ama cala alaqali jamaacadii ay ka tegsiinayso karaahadii kama baxayso xadiidka kun iyo toddoba boqol iyo lix iyo konton dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo toddoba boqol iyo koob iyo siddeetan wa can ibni cumara radia allahu canhuma ana rasuula allahi sala allahu alayh wasalama salla alcishaaa fii aakhiri xayaatih cabdullaahi ibnu cumar waxa uu sheegay in rasuulku sala allahu aleyh wasalam salaadda cisho tukaday fii aakhiri xayaatihi yacnii noloshiisa dabayaaqadeedii wakhti ah ayuu salaad cisho tukaday falamaa sallama markuu salaamood naqsaday qaala wuxuu yidhi saxaabadii tujinaya ayuu ku odhanayaa ara'aytakum leylatakum haadih ara'aytakum iiga warrama leylatakum habeenkeenna haadihi tan ah fa ina calaa ra'sii miati sanatin laa yabqa miman huwa cala dahri alardi alyowma axad fa ina calaa ra'si mi'ati sanatin boqol sano madaxeed yacni boqol sano markay buuxsanto laa yabqaa ku hadhi maayo miman huwa calaa dahri alardi alyowma cidda markaa arlada korkeeda ku sugan maanta axadun qof kaga hadhi maayo yacnii dadka maanta adduunyada jooga ee arlada korkeeda ku sugan haddii boqol sano dhammaystirmaan qof ka joogi maaye dhammaantood waa way wada dhimanayaan muttafaqun calayhi bukhaari iyo muslim baa xadiiska isku waafaqay bukhaariiyo muslim baa soo wariyey xadiidkan nebigu calayhi salaatu wasalaam awaakhira xayaatihi buu hadalkan sheegay waxa uu nebigu dhintay calayhi salaatu wasalaam koob iyo tobankii hijiriyadu markay ahayd taariikha hijirigu sannaddii koob iyo tobnaad ayuu dhintay rabiiculawal baanu dhintay marka wakhtiyadaa uu dhiman doono wakhti ku dhow ayuu nebigu odhanaya calayhi salaatu wasalaam hadalkan oo odhanaya cid kasta oo nool oo nafi ku jirto oo arlada korkeeda maanta ku sugan boqol sano markay buuxsamaan qof kama baaqi noqonayo yacnii dadku waa wada dhimanayaan kulligood ma aho qiyaamadii baa kacaysa muraadku sidaa ma aha dadka qaarkood baa markiiba markaa si kale u qaatay oo waxa weeye marka argagaxay oo mooday markaysaa qiyaamadii inay kacayso waan dadba noolaanayn waxaa loo jeedaa dad kalaa noolaan doona laakiin kuwan markan joogaa waxba kama baaqi noqonayaan ee iyagu waxaweye way dhimanayaan saasaa laga tilmaamaya xadiidkani wuxuu u daliil yahoo laga qaataa saxaabada nebiga sala allahu aleyh wasalam cid waxaweyaan markaa soo gaadhay yacni boqol iyo koob iyo tobankii cid marka waxa weeye markaa yacni soo gaadhay amaba markaa ka dambaysay ma jirto saxaabadii nebigu sala allahu aleyh wasalam dhammaan waxay dhinteen intaa ka hor saxaabiga ugu dambeeyey wuxuu dhintay boqol iyo toban markii u ahaa hijirigu ayuu dhintay marka waxaa laga qaadanayaa yacni boqol iyo koob iyo toban wixii ka dambeeyey cid saxaabinimo sheegan kartaa inayna jirin saxaabadiina aanu qof ka noolaanaynin wakhtigaa haddii la soo gaadhay yacni wakhti ka dambeeya saxaabi nool inaan la helayn xaqiiqaduna saasay ahayd saas aawadeed yacnii ciddii markaa sheegatay suxbo ama saxaabinimo sheegatay boqol iyo koob iyo toban wixii ka dambeeyey sheegatay inuu saxaabi ahaa wuxuu noqonayaa yacni mid marka kadaaba oo beenawaasa ayuu noqonayaa la yaab waxale dad marka waxa beryo dambe markaysa markaa yimi inay sheegteen inay saxaabo ahaayeen ama ay sheegteen inay beder ka qayb galeen ya ilaa la sheego qaar soomaali oo yidhi markaysaga beder baan ka qayb galay oo markaysaga aan mid iyo laba toonna ahayn oo uu ka mid yahay wadaadka markaysaga halkan ku aasanee sheekh ibrahim marka la yidhaahdo iskuulka loogu magac daray waxaa la yidhi nabar baa ku yaallayoo wuxuu yidhi baa la yidhi maalintii beder bay igu dhacday seef baa igaga dhacday keligiina ma maahae qaar kalena waa sheegteen baa la yidhi cala kulli xaal waxyaalahaas inay tahay akaadiib iyo waxaan jirin ayaa laga qaadanaya qarnigii lixaad laftiisa waxaa soo baxay nin la odhan jiray ratanulhindi la odhan jiray oo isaguna yidhi saxaabi baan ahay qarnigii lixaad buu soo baxay culammadu waxay yidhaahdeen waa markaysa markaa oday kadaab oo beenawaasa weeyaan bay yidhahdeen dajaal ah dahabina kitaab baabuu ka qoray calaa kulli xaal sheegashada noocyadaasoo kale inaan waxba ka jirin ayaa markaa xadiiskani daliil u yahay oo caddaynaya taasoo caddaynaya waxaa isweydiin laha haddaba xadiiskani miyuu diidayaa dajaal inuu markaa noolaa iminkana nool yahoo baaqi yahay taas yadaa miyuu diidayaa bacdu ahlilcilmi ishkaal bay ku samaysay dabeedna marka arrinka noocaasa inuu xadiiska soo gudagelaayo ayay u qaateen dabeedna markaa waxa weeyaan ay yidhaahdeen dajaal inaanu noolayn ee dib ka noolaanayo baa lagu xambaaraya laakiin sida saxiixa ah xadiidkii tamiim addaari ee nebigu calayhi salaatu wasalaam dee qisadii uu u sheegay u taqriiriyey ayaa u xujo ah oo u daliil ah dajaal inuu noolaa xidhnaana marka waxaa la odhanayaa xadiiskaasi waa khaas xadiiskanna waa caam daliilkan caamka waxaa khasisaya xadiidka muslim saxiixa ku soo wariyey tamiim addaari tamiim addaari wuxuu ka sheekeeyey qiso dheer buu ka sheekeeyey qisadaa nebigu uga warramay calayhi asalaatu wassalaam nebiguna waa tanwiihiyey oo waxa weeye markaa shanigeeda sar u qaaday shaniga qisadaa uu sheegay oo wuxuu yidhi tamiim wuxuu iga warramay yacni qiso shabbahaysa qisadii aan idiin sheegay dajaal aan idinka sheegay tamiim daari wuxuu yidhi doonni baanu raacnay doonidii baa baddu nagu kacday baddu markay nagu kacday ayaa markaa bil bay nala sabaynaysay buu yidhi doonnidii waxay nala sabaysaba meel jasiirada ayaa doonnidii markaysaga markaa soo gaadhay jasiiraddii baanu ku degnay jasiiradii markaanu ku degnay ayaa waxa naga hor yimi yacnii daabad baa naga hor timi aanan horteeda iyo dabadeeda kala garanayn xaggii horaa nagu soo beegan xaggii dambaa nagu soo beegan aanan kala garnay maxaad ahayd aanan jasaasa jasaasana waxbaan weydiinnay dabeedna waxay tihi xagga dambe socda waxaan u tagnay qofaannu aragno kii ugu weynaa ayaan ugu tagnay oo silsiladaysanoo xidhan waa xidhxidhan yahoo silsiladu ku xidhan yahay kadib buuna warayso waxna weydiiyey su'aalo badan buu weydiiyey xadiisku muslim buu ku yaallaa waxaanu u sheegay in dhowaan uu rajaynayo in la soo daayo ya biyo halkaasi ma gurheen may may gurin dhowaan baa laga yaabaa inay gurhaan adigu ashyaa badan buu weydiiyey kadib markaa wuxuu u sheegay inuu markaa dajaal yahay in dhowaan lasoo fasaxana uu rajaynayo nebigu calayhi salaatu wasalaam qisadaas waa tanwiihiyey saxaabada in looga warramana waa tilmaamay waana u taqriiriyey marka xadiidkaasi wuxuu noqonayaa mid khasisaya xadiidkan buu noqonayaa oo dajaal isagoo arlada korkeeda ku sugan oo markaana noolaa ayuu iminkana weli nool yahay taa xadiidkaasaa khasisaya waana xuja weeye laakiin qof kale inuu yidhaahdo biduuni daliil anigu waan ka hadhanahay oo xadiidka ma soo gudagelaayo oo sida dajaalba looga reeba anigana layga reebayaa oo saxaabi baan ahay oo markaana waa noolaa iminkana waa noolaho waa jiraa yacni mid laga yeelaya ma aha mid marka waxa weeye la aqbalayana maaha xadiiskuna alfaad kala duwan buu ku soo arooray alfaadda qaarkood cumuumka waxaabay ku tahay nas maa min nafsin manfusa ya ma min nafsin manfuusa waa nakira fii siyaaqi nafyi oo min marka litansiisi cala alcumuum loo geliyey haddii nakira fii siyaaqi nafyi la geliyo min cumuumka waxay ku noqotaa nas bay ku noqotaa mid ku cad cumuumkao aan cumuum mooye macno kale aqbalaynin ayay noqotay waa haddii la yidhahdo ciisa bnu maryam miyaanu soo gelayn waxaa la odhanayaa calaa dahri alardi ma aha isagu wuxuu ku sugan yahay fi samaa ayuu ku sugan yahay dee adilana waa leeyahay ba haddii la yidhaahdo markaa samada lafteedu calaa dahri alardi curfan waxaa loo isticmaalaa dee waxaa arlada korkeeda ku sugane waxaa samaawaad korkooda ku sugan calaa dahri alardi curfan lama yidhaahdo wain kaanat isamaau fowqa alardi samadu haba ahaato mid arlada ka sarraysee laakiin calaa dahri alardi marka la yidhaha curfan waxaa loo yaqaannaa in laga tilmaamayo waxa arlada kor saaran in laga tilmaamayo saasaa markaa loo yaqaanaa haddiiba sida kale la odhan lahaana dee daliil gaaruu leeyahay inuu markaa ciise bnu maryam nool yahay oo samaawaadka ku sugan yahay aakhiru zamaankana soo degi doono yacni markaa adilay leedahay axaadiis mutawaatiraa soo aroortay waxaa jira khadir khilaaf baa galay ma nool yahay mise ma noola bacdu ahlicilmi waxay yidhahdeen khadir waa nool yahay qasas badanna waa sheegaan qolada suufiyadu ay xikaayaad ka soo naqliyaan iyo hebel baa la kulmay iyo caynkan iyo halkanba waa umuuro badan ay sheegayaan ahlucilmiga qaarkoodna waxay ahaan khadir ma noola wakhtiga nebigana calayhi salaatu wasalaam ma soo gaadhin labada qowlna waxaa qawisan qowlkaa baa qawisan inaan khadir noolayn nebi maxamedna aanu soo gaadhin kaasaa qawisan waayo hadduu khadir noolaan lahaa oo wakhtiga nebiga uu soo gaadhi lahaaba de wuxuu qabto waxa ugu fadli badnaan lahayd nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam inuu u yimaado oo rumeeyo oo raaco oo u gargaaro oo garabkiisa u noqdo mana yeeli kareen khadir siduu marka waxa weeye shareecadii markaa lagu soo dejiyey muuse uu u khilaafoo kale nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam shareecadiisa ma khilaafi kareen sababtu waxay tahay shareecada nebi muuse waxay ahayd mid khaaso aho gaara bay ahayd wa kana anabiyu yubcathu ilaa qowmin khaasa wa bucithu ila annaasi caamma laakiin shareecada nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam waa mid caama oo dadkao dhan loo soo diray sidaas aawadeed yacni ciddi in le'eg kuma khilaafi kareen nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam waayo nebi maxamed khalqiga oo dhan baa loo soo diray dadkao dhan baa loo soo diray qul yaa ayuha annaasu inii rasuulu allahi ilaykum jamiica tabaaraka aladii nazla alfurqaana cala cabdihi liyakuuna lilcaalamiina nadiira yacni marka aayaadkii axaadiistuba iyo ijmaaca muslimiintuba waa ku sugan yahay ijmaac qaci ah in nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam dadkoo dhan loo soo diray qur-aanku waa sheegay sunnada nebiguna waa sheegtay muslimiintuna waa ku ijmaacsanyiin ijmaac qatci ah oo qofka khilaafa uu gaaloobayaba ow millada ka baxaayo saas aawadeed hadduu nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam soo haleeli lahaa oo risaaladda nebi maxamed ay gaari lahayd amaba ogaan lahaa nebi maxamed oo la soo saaray waxay noqon lahayd inuu markaa nebi maxamed u yimaado oo uu rumeeyo oo uu raaco oo uu markaa u gargaaro u nusreeyo inuu marka cidlooyinka ku cibaadaysto ku khalaaweeyo waxa uga fadli badnaan lahayd nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam inuu u huyliyo u gargaaro ou daafico mana dhicin xadiis qura in lagu soo naqliyey nebi maxamed iyo waxa kulmay khadir ama khadir baa nebi maxamed u yimi oo la kulmay ama mas'alo weydiiyey ama maalin la kulmay lama soo naqlin waa la soo naqliyey jinka qaarkood nebiga calayhi salaatu wasalaam inay u yimaadeen inay markaa waxaweye dhegaysteen aankana waa laynoogu sheegay inay dhegaysteen waid sarafnaa ilayka nafara min aljin alaayaat iyo suurat ljin lafteeda waa laynoogu sheegay habeen markaa inuu nebigu la kulmay oo dee marka waxa weeye nebigu diinka wax uga sheegay ou la kulmayna xadiis lagu soo wariyey waa jiraa xadiis lagu soo wariyey waa jiraan laakiin xaraf sheegaya inuu khadir nebi maxamed u yimi oo la kulmay ama mas'alo weydiiyey ama wax ka faa'iidaystay ama u gargaaray ama u nusreeyey kullu daalika ma dhicin hadduu noolaan lahaana sidaa inuu yeelaa laasim ku noqon lahayd waa mid waa midda labaadee cumuumka xadiiskani wuxuu tilmaamayaa hadduuba wakhtigaa noolaa fardan wa taqdiiran inuu daweliga inuu noolaadaa ayna imanaynin oo dee wuxuu soo gelaya wamaa min nafsin manfuusa iyo fa ina calaa ra'si mi'ati sanatin laa yabqa miman huwa calaa dahri alardi alyowma axad haddii la yidhaahdo sida dee markaa looga reebay ciise iyo dajaal iyo looga reebo kale maa looga reebo waxaa la iyaga adilla markaa jirta adilla markaysa markaa waxaan ku soo aroortaa jirta adilladaa daraaddeed baa looga reebaya laakiin halka laa daliil daliil sheegaya in laga reebaa meesha ma khadirna de waa horuu ahaa cumuumaadkana waa soo gelaya wama jacalnaa libasharin min qablika alkhulda afa in mitta fahum alkhaaliduun saas aawadeed saxiixu wuxuu yahay inaanu khadir noolayn ayaa qowlka saxiix yahay nebi maxamedna aanu soo gaadhin saasaa saxiixa xikaayaadka ay sheegayaanna wax daliila kuma sugnaa xikaayaadkaas xuja kuma jirto waa xikaayaad markaysa markaa daciifa ama xuja ayna ku sugnayn ama cid ay hadalkiisa maqleen bay u maleeyeen inuu marka khadir yahay laazimna maaha inuu markaysaga qofka aynay arkayn codkiisa maqlaan inuu khadir yahay markaysaga laazim maaha calaa kulli xaal shay daliil ku sugan yahay oo caddaynaya inuu khadir nool yahay yacni ma jiro qowlka saxiixi waa kaas weeye xadiidka kun iyo toddoba boqol iyo toddobiyo konton dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo toddoba boqol iyo labiyo siddeetan wa can anasin radia allaahu canhu annahum intadaruu nabiya sala allahu aleyhi wasalam bukhaari wuxuu ka soo wariyey anas annahum saxaabadu intadaruu nabiya sala allahu aleyh wasalam nebiga ayay sugeen salaaddii cishay sugayeen markaa nebigu inuu u yimaado tujiyo ayay sugayeen fa jaa'ahum qariiban min shatri illeyl wuxuu rasuulku calayhi asalaatu wassalaam u yimi goor ku dhow habeenka kale barkiisii ku dhow ayuu u yimi fasallaa bihim waa tujiyey saxaabadii yacni alcishaa'a wuxuu tujiyey salaaddii cishe yacnii wuxuu u qastayaa alcishaa'a salaadda cishe ayuu tujiyey qaala wuxuu yidhi anas humma khatabanaa intaa dabadeed rasuulku sala allahu alayh wasalam waa noo khudbadeeyey faqaala wuxuu yidhi alaa ina annaasa qad sallow baraaruge dadkii way tukadeen salluu odhan maysi salluu haddaad tidhahdo amar bay noqonaysa laakiin ficilka maadi waxa uu noqonayaa sallow waa in laamka la kordhigaa laakiin salluu haddaad tidhaahdo ficlu amrin ayay noqonaysaa tukada loomana jeedo kaas ina annaasa qad sallow dadkii waa tukadeen uma raqaduu intaa dabadeedna way seexdeen yani waxaa loo jeeda dad badan baa saa sameeyey wainakum lan tazaaluu fii salaatin man tadartum asalaa wainakum idinku lan tazaaluu kama zuulaysaanoo kama baxaysaane way ahaanaysaan fii salaatin qaar salaad ku sugan ba ahaanaysaan ma tadartum asalaa intaa salaadda sugaysaan salaad baa ku jirtaan yacni fadligii iyo ajarkii salaaddaa idiin soconaya ajar baa ka helaysaan kaannakum fii salaa rawaahu lbukhaariyu xadiiska bukhaari baa soo wariyey xadiidkan waxaa laga qaadanayaa salaadda cishe in la dibdhigaa inay markaa fiican tahay baa laga qaadanaya oo salaadaha waxa sunna a oo fiican awalkooda in la tukado awal waqtiga in la tukadaa fiican cishaha culammadu waa isku khilaafaan salaadaha kale waa laysla ogolyahay salaad walba awal waqtiga in la tukadaa inay tahay afdalka yacni afarta salaadood ee kale mid walba awal waqtiga in la tukadaa waa afdal cishaaga khilaaf baa galay culamada qaarkood waxay dhahen afdalku waa cishaa in la dibdhigo baa fadli badan ahlucilmiga qaarkoodna waxay yidhaahdeen maye waxa weeyaan in la dibdhigaa yacni waxaa ka fadli badan awalka in laga tukado xoogaa khilaaf baa galayada axaadiista qaarkoodna waxaa ku soo arooray macno laga tilmaamayo dee dadku inay ka seexdaan haddaan laga baqayn inuu nebigu dibdhigi lahaa calayhi salaatu wasalaam xadiiskanna wuxuu tilmaamayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu markaa habeenkaa dibdhigay laakiin haaliban yacni wakhtiga horuu tukan jiray dhimrin dadka uu dhimrinayo daraaddeed ayuu wakhtiga hore tukan jiray wakhtiga hore ayuu tujin jiray salaadda cishe dadkii maalintii soo shaqaysan jira oo kale oo doonaya inay goor hore seexdaan si aynay ugu dhib mudan ayuu markaa horraysiin jiray mm, tudhaalo yaga uu tudhaayo laakiin habeennada qaarkood buu dibdhigi jiray marka habeenkanoo kale waa dibdhigay nebigu calayhi salaatu wasalaam goor dambeo yacni habeenka kale barkiisii ay ku dhowdahay oo intaas saxaabadu ay sugayaan ayuu markaa nebigu u yimi waa tujiyey salaaddii cishe dabeedna waa u khudbadeeyey wuxuu ihi dadkii way seexdeen yacni dad fara badan baa saa sameeyey dadkii waa tukadeen waana seexdeen Hmm. dad badan baa sameeyaa loo jeedaa idinkuna salaad baa ku jirteen bimacnaa fadli iyo ajar salaadeed baa yeelanaysaan intaa salaada sugayseen alwasaa'ilu laha axkaamu almaqaasid wasaa'ishu waxay leedahay axkaamta maqaasidda iyo waxay ku gaadhsiinayso ayay markaa leedahay marka sugitaankii salaadda la sugaayey dee ajar baa lagu helayaa ajar ayaa lagu helayaa Mm, lan tazaalu fi salaati ma intadartum asalaa waa yahay labadan xadiis ee dambe munaasabada ay baabka la leeyihiin waxay tahay nebigu calayhi salaatu wasalaam salaaddii cishe markuu tujiyeyba labadaa habeenba haddana wuxuu u sheegay xadiis buu u sheegay xadiiskaasi kii la karaahiyeysan jiray noqon maayo waayo waa cilmi loo sheegaayo ya ana rasuula allahi sala allahu alayh wasalam sala alcishaءa fii akhiri xayaatihi falama salama qaala ara'aytakum leylatkum hadihi faina cala ra'si mi'ati sanati laa yabqa miman huwa cala dahri اlardi lyowma axad waa xadiis la sheegaayo bacda alcishaa wakada xadiiskan kalena waa la mid salaaddii cishe markuu tujiyey oo weliba goor dambe ay tahay goortuu tujiyo nisfuleylkii ku dhow ayuu haddana markaa bacdalcishaagii ku yidhi alaa ina annaasa qad sallow uma raqaduu wa inakum lan tazaaluu fii salaatin ma ntadartum asalaa saas aawadeed waxay noqonaysaa marka cilmi la sheegaayo inaynay soo gelaynin karaahiyadii walxadiisa bacdaha haddii aynu soo aragnay kaana yakrahu annawma qabla alcishaa'i walxadiisa bacdaha inaynay soo gelayn ayaa laga qaadanaya taasaa laga qaadanaya martida lafteeda waxbaa ku soo arooray xadiiska abibakar iyo ku saabsanaa waa markaysaga ku sugnaa abubakar iyo cumar nebiga calayhi salaatu wasalaam way la joogi jireen oo xataa bacda cishaha yacni wakhti dambe ayay ku gaari jireen yacnii indooray la joogi jireen cishaa dabadiis isagoo uu nebigu calayhi salaatu wasalaam uu kala tashan jiray umuuraha muslimiinta iyo uu kala tashan jiray waa la joogi jireen oo waa la caweyn jireen markaa tan noocaasoo kale ma soo gelayso kale soo geli mayso xadiis waxaa lagu soo wariyey laa samara ila limusallin aw musaafirin ahlucilmiga qaarkoodna waa quweeyeen caways la caweeyooo la soo jeedaa ma fiicna mooyaane mid tukanaya qiyaamu leyl la imanaya ama mid socdaaloo safara marka calaa kulli xaal yacni istisnaa'aadka waxaa laga qaadanaya adiladaasaa laga qaadanaya bacdi ka miduu tilmaamay bacdiga kalena waa ikhtisaaran ayuu isaga soo gaabsaday laakiin mid waliba inay adilo leedahay ayuu ku ishaaray baabka saddex boqol iyo shan iyo soddon baabu taxriimi imtinaaci almar'ati min firaashi zawjiha idaa dacaaha baabu taxriimi imtinaaci almar'ati qofka dumari inay diiddaa inay xaaraan tahay buu u baab yahay min firaashi zawjiha firaashka ninkeeda inay diiddaa inay xaaraan ka tahay diidmadaasi ayuu u baab yahay idaa dacaaha hadduu u yeedho ou yidhaahdo kaalay walam yakun laha cudrun sharciyun cudurdaar sharcigiina aanu u sugnayn cudurdaar sharciina aanu u sugnayn inay marka waxa diiddaa inay xaaraan ka tahay ayuu u baab waajibku waxay tahay inay yeesho cudriga sharciga noqon maayo inay qofkii dumar ahayd dhiig leedahay haddii aanu markaa u tegaynin ee mubaasharo uu doonaayo lafteeda inay ajiibtaa waajib ku ah oo mubaasharadii ma diidi karto yacni waxa weeyaan hadduu markaa dee ku dambaabayo ay og tahay dee inuu markaa doonayo inuu u galmoodo iyadoo dhiig leh dhiiggii caadada ama dhiiggii dhalmada ta noocaasa inay ka yeeshaa uma bannaana yacni waxa weeyaan galmada ka yeeli mayso laakiin maa duuna daalik hadduu ugu yeedho waxay ku noqonaysaa waajib inay ajiibto ayay waajib ku noqonaysa oo lama odhanaayo haddii dhiiggii caadada ay leedahay way iska diidi kartaa yacni markaa la odhan maayo waayo waxa ninka uga bannaan qofka dumarii marna waa galmo marna waa istimtaac iyo raaxaysi kale oo galmada ka sokeeya saas aawadeed dhiig bay leedahay cudurdaar marka ay cuskan karto marka ay ugu diidi karto ma aha inay u timaaddo ee waajib waxaa ku ah iyadoo dhiigga leh inay u timaado ayaa waajib ku noqonaysa hadduu u yeedho ha yeeshe galmo weyn inay ka yeelin laakiin maa duuna daalik lahu dalik wixii ka sokeeye galmo waa leeyahay waa u bannaan tahay inay ka yeeshaana laasim bay ku noqonaysaa hadduu ka dalbo wixii aynay awoodi karayn qofkii dumar inay de markaa xanuunsanaysoo liidato oo kale xaaladda noocaas ah laa yukallif allaahu nafsan ila wascaha waajibaadka sharcigu istitaacay ku xidhantay xadiidka dabcadaha qaarkoodna waa can abi hurayrata radia allaahu canhu qaala qaala rasuulu llaahi sala allahu aleyh wasalam ida daca rajulu imra'atahu ilaa firaashih idaa daca rajulu ninku hadduu u yeedho imra'atahu haweenaydiisa uu yeedho ama ooridiisa uu u yeedho ilaa firaashihi gogashiisa ugu yeedho oo fa abat ay diiddo an tajii'a inay timaaddo ay diiddo nusakha qaar baa kordhinaya an tajii'a oo fa baata uu baryo bimacnaa uu ahaadoo noqdo khadbaana calayha xaaluu u cadhaysan yahay ayuu habeenkii ku beriyo ku sugnaaday oo ahaaday lacanatha almalaa'ikatu xataa tusbix lacanataha waxa nacdasha almalaa'ikatu malaa'igta ayaa nacdasha xataa tusbixa ilaahay ka waabariisanayso ilaahay ka waabaraysanayso malaa'igtaa nacdalaysa muttafaqun calayhi bukhaari iyo muslim ayaa isku waafaqay wa fii riwaayati riwaayo kale waxaa ku sugnayd xataa tarjica riwaayo kaloo markaysa bukhaari iyo muslim ah waxay markaa odhanaysaa oo ku sugan xataa tarjica ilaa ay ka soo noqonayso arrinkaas malaa'igtu waa nacdalaysaa marka macno siyaaday kordhinaysaa xataa tarjico waxay kordhinaysaa xataa markay waa bariisato haddii aynay ka soo noqonin arrinkii lacnadii sidii bay ugu socotaa malaa'igtu ay nacdalaysi malaa'igtu ay nacdalaysi sidii bay ugu socotaa waxaa laga qaadanayaa yacni qofka dumara hadduu ninku markaa dalbado oo uu doonaayo inuu u tago arrinkaa ka dalbo inay diiddaa inaynay u bannaanayn inay diiddaa inaynay u bannaanayn iyadoo dhiiga gale ama dhiigga caadada ama dhiigga dhalmada inuu u galmoodaa ma bannaana inay ka yeeshana ma aha wattaqi dubura waalxayda meesha aan ubadka laga helin inuu uga tagaana ma bannaana laakiin istimtaaceeda kale uu ku raaxaysanaayo iyo galmada uu galmoonayaa waa u bannaan tahay ee xaqiisuna waa mucajal yacni wixii kale waa laga hormarinayaa waa xaq marka mucajal ah oo waxa weeye xaal kastay ku sugan tahayba waa inay markaa yacni yeeshaa axaadiista qaar waxaa ku soo aroortay wain kaanat cala alqatab yacni xataa markaysa markaa yacni haddii fooshi ka soo dhowdahay oo yacni markaysa bahalkii lagu umulayey ay kor saaran tahay laakiin dee aan markaysa markaa xaaladdii ayn waa mubaalaqa laga tilmaamayo xaaladda inay ajiibta inayta tahy yacni waxaa laga tilmaamayaa in waxa weeye markaa mar walba ay markaa xaaladdu ka dalbo habeen iyo maalin inay ka yeesho yacni taas ayaa laga tilmaamaya xadiis kale waxaa ku soo arooray allah baa u cadhooda waa xadiis kaleo nebigu yidhi calayhi asalaatu wasalaam waladii nafsi biyadi maa min rajulin yadcu imra'atahu ilaa firaashiha fata'baa calayhi ila kana aladii fi alsamaa'i saakhitan calayha xataa yarda canha in nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam waxaan ku dhaartay kay naftaydu gacantiisa ku sugan tahaye nin ma jiro u yeedhaya haweenaydiisa oo gogasha ugu yeedhaya oo dabeedna ay diidayso inuu allaahii korreeyey uu u cadhoonayo mooyaane bimacnaa hadday diiddo allaahii korreeyaa u cadhoonaya ila kaana aladii fi samaa'i saakhitan calayha xataa yarda canha ilaa uu ka raalli noqdo cadhadaasi way jiraysaa oo allah waa u cadhaysnaanayaa intuu isagu ka raali noqonaayo taasna waxa weeye xadiidkaasina wuxuu tilmaamayaa muslim baa saxiixa ku soo wariyey inuu allah u cadhoonayo marka wa min kabaa'iri dunuub inay diiddo dembiyada waaweyn inay ka mid tahay waxaa laga qaadanayaa kow lacnadda malaa'igtu nacdalaysa waa laga qaadanayaa waxaa kaloo laga qaadanaya cadhada allah u cadhoonayo diidmada ay diidday ninkeedii ay diidday ugu cadhoonayo taana waa laga qaadanaya min kabaa'iri dunuub inay too dembiyada kuwada waaweyn ay tahay labada xadiisba daliil bay u yihiin labada xadiisba daliil ayay markaa u yihiin sancaani wuxuu yidhaahdaa yacni ninku ilaahay ha u shukriyey buu idhi inuu cadhadiisa ilaahay u cadhoonaayo ya marku waxa weeyaan markaa ay diiddo yacni cadhada uu cadhooday yacni inuu ilaahay marka waxaan ugu cadhoonaayo qofkaa dumara cadhadaa uu cadhooday yacni allah ugu cadhoonayo gabadhaas yacni markaa taas ilaahay ugu shukriyo bimacnaa waxa weye maadaama arrinka caynkaasoo kalea ah markuu ka cadhoodo allah cadhadu u cadhoonayo dee waa nicmo loogu nicmeeyey ninkii oo la siiyey weeye waa incaam marka nicmadaa waynu markaa ugu shukriyaa an allaha yaqdabu liqadabi marka waxaa laga qaadanaya cala kulli xaal dembi kabaa'iro weyn inay tahay ayaa laga qaadanayaa baabu taxriimi sawmi almar'ati tatawucan wa zawjuha xaadirun ila biidnih baabu taxriimi sawmi almar'ati qofka dumara sownkeedu inuu xaaraan yahu u baab yahay tatawucan ee sunnanimo daraaddeed ay u soonto ama xaalay mutatawico ay tahay ay soonto wa zawjuha xaadirun iyada oo ninkeedu joogo walxaal zawjuhaa ninkeeduna xaadirun uu joogo inay soontaa inay xaaraan ka tahay soon sunna ah ayuu u baab yahay ila biidnih xaal axwaasha ka mid a ah, xaalay idankiisa ku lamaantaoo ku dheehan tahay mooyaane isagoo u oggolaaday ay ka idan qaadatay mooye ee soon sunnaa ah inay soontaa inay xaaraan ka tahay iyadoo uu joogo ay inay xaaraan ka tahay inay soontaa ayuu u baab yahay soonkii faralka ahaa ramadaan oo kale waxa weeye waa soomaysaa idanna uma baahna ramadaan oo addaa ah wax markaa idana uma baahna wakadalika soonka soonkii kafaarada ahaa isaguna saas si la eg wuxuu noqonayaa marka inay soomaysa ayay noqonayaa yacni idana uma baahna tataabuc iyo ashyaa baa loo shardinayaa qaarkood marka isagana way soomaysaa soonka sunnaha baa loo diidayaa inay soonto idan la'aan isagoo jooga xadiidka kuniyo toddoba boqol iyo sagaal iyo konton dabcdaha qaarkoodna waa kuniyo toddoba boqol iyo afar iyo siddeetan can abi hurayrata radia allahu canhu anna rasuula allahi sala allahu aleyh wasalama qaal laa yaxilu lilmar'ati an tasuuma wa zawjuha shaahidun ila biidnih laa yaxilu xalaal uma aha lilmar'ati qofka dumara an tasuuma inay soontaa xalaal uma aha wa zawjuha shaahidun iyada oo ninkeedu joogo xaadir yahay inay soontaa xalaal uma aha waalxaal zawjuha shaahidun ila biidnih xaal axwaasha ka mida xaalay tahay mooyaane maqruunatan biidnih idankiisa xaalay ku lammaan tahay mooyaane walaa ta'dana walaa an ta'dana inay u idantaana oo u oggolaantaana uma xalaal aha qofka dumara fii baytihi ay fii dukhuuli beytih gelitaanka gurigiisa la soo gelaayo cidnaba inay u idantaa uma bannaana ilaa biidnih xaal idankiisa ay ku lamaan tahay oo uu u idmo u oggolaaday mooyaane mar kale inay u oggolaato inuu gurigiisa cidi soo gasho uma bannaana muttafaqun calayhi bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay xadiiskan waxa uu sheegayaa laba masalo mas'alada koowaad waxay ku saabsan tahay qofka dumari inanay soomin soon sunno ah ayaa loo jeedaa iyadoo oo ninku aanu u oggolaa ninkiina joogo waayo xaqiisa mucajal ah habeen iyo maalinna waa isku mid mid walba xaqiisu waa ku tacalluqaya xadiidkuna sabab buu kolay lahaa xadiis kalaa lagu soo wariyey oo min xadiisi abi saciid oo sababta tilmaamaya qof dumara ayaa nebiga calayhi salaatu wasalaam u timi waa imra'atu safwaan ibnu lmucadal assulami nebigay u ashkatooto waxay tidhi zawjii yadribunii idaa sallaytu ninkaygu waa i dilaa haddaan tukado wa yufadirunii idaa sumtu waana i afuriyaa oo soonku iga jabiyaa haddii aan soomo salaadda subaxna ma tukado qoraxdoo soo baxda mooyaane saddex arrinoo culusa maaha salaadda waa igu dilaa soonkana waa i afuriyaa salaadda subaxna qoraxdoo soo baxda mooye ma tukado safwaan baa la weydiiyey safwaan ibnu mucatal assulami wuxuu yidhi yaa rasuula allaahi salaaddii bay dheeraynaysaa laba suuradood bay ku tukataa anna waxaan ku idhaahdaa suurad keliya ku tuko waan u diidey nebigu taa wuxuu ka yidhi calayhi salaatu wasalaam yacni suurad keliya markaa dadka ku filan bimacnaa suurad keliya ku tuko oo sida uu ku yidhi yeel marka tadwiilka salaadda ay dheeraynayso ayuu u diidayey tii soonkana wuxuu ka yidhi nin dhallinyaro a ah baan ahay iyaduna soon sunnaa iska soomaysaa annagoo u baahnay taana markaa nebigu wuxuu ka yidhi xukunkan xadiiska uu sheegayo ayuu markaa ka yidhi oo in markaa aanu soon sunna aynay soomin iyadoo u joogo idan la'aan tii saddexaad wuxuu yidhi waxaanu nahay reer hurdo badan waana lagu yaqaannaa hurdadaa ila tegaysa dee goorta aan toosaan tukadaa macruuf baanan hurdada ku nahay nabigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam markaa toosta tukado xadiiska caynkaas ah waxa uu tilmaamayaa sababnimada sababta uu nebigu sala allahu aleyh wasalam sidan u yidhi ayuu xadiiskaasi tilmaamaya abu daawuud wakhayruhu ayaa soo wariyey abu daawuud iyo imaam axmed iyo culamada qaarkoodna waa saxiixiyeen marka waxaa laga qaadanayaa xaqa ninku inuu mucajal yahaa laga qaadanayaa oo inay dib u dhigtoo tidhaahdo mar kaleynu ka dhiganaynaa wakhtigaas oo isagii aanu ku raalli noqon yacni markaa xaquma laha waa in marka ay ka yeeshaa goortuu markaa dalbadaba hadday habeen tahay iyo hadday maalin tahay mid walba waana sababta markaa taacada lagu ateecayo ashyaadaas yacni isagu ninku u bixinaayo meherka iyo masruufka iyo marinka mid walba ba isagao loogu xaq yeelanayo marka tiibaa muqaabil yacni marka ayuu tahay alrijaalu qawaamuuna cala annisaai bima fadala allahu bacdahum cala bacdin wa bima anfaquu min amwaalihim masalada labaad waxay ku saabsan tahay inaynay gurigiisa inuu soo galo aynay u oggolaan ruux aanu markaa idan markaa aanu u siinin oo ciduu karaahiyaysanayo ama diidaayo inay gurigiisa soo gasho inay u oggolaataa uma bannaana idanku mar wuxuu noqon karaa dee idan caama marna wuxuu noqon karaa idan khaas ah idan caama hadduu siiyo dee waxa weeye ciddii ay doonto waa u soo dayn kartaa guriga bimacnaa idan caamuu siiyey waa samayn kartaa idan khaasa hadday tahayna ciddii markaa waxa weeye dee idan khaasa uu siiyaana waa la mid qofka ay og tahay inuu gurigiisa u diidayana aan u oggolaynna inay u soo daysaa uma bannaana iyadoo idan khaasa u qaadata mooyaane wahaakada marka waxaa laga qaadanayaa ninka taacadiisa inay ku sugnaato wixii aan dembi ahayn waa laga qaadanayaa adilo kaleoo taacada ku soo aroortayna waa jirtaa taacaduna kuma gaaraho keliya yacni firaashka kuma gaaraho baabka saddex boqol iyo toddobiyo soddon baabu taxriimi rafci alma'muumi ra'sahu min alrukuuci aw isujuudi qabla alimaam qofkii ma'muumka ahaa oo imaamka salaada ku xidhay inuu madaxa markaa sare u qaada inay ka xaaraantahu u baab yahay min alrukuuci rukuucda sare uga qaado madaxa aw isujuudi ama sujuudda madaxa sare uga qaado inay ka xaaraan tahay buu u baab yahay qabla alimaam ay qabla rafci alimaami rasa intaanu imaamku markaa madaxiisa sare u qaadin ka hor inuu kala horreeyo markaa isagu rukuucdii iyo sujuuddii uu ka tooso iyadan imaamku ka toosin xaaraan inay ka tuu u baab yahay xadiiska dabcdaha qaarkoodna waa can abi hurayrata radia allahu canhu ana anabiya sala allahu alayh wasalama qaal ama yakhsha axadukum ida rafaca ra'sahu qabla alimaami an yajcala allahu ra'sahu ra'sa ximaar ama yakhshaa kama baqaayo miya axadukum midkiin idaa rafaca ra'sahu hadduu madaxiisa sare u qaado qabla alimaami imaamka ka hor hadduu madaxiisa sare u qaado an yajcala allaahu inuu allah ka yeelo ra'sahu madaxiisa ra'sa ximaar madax dameer inuu ka yeelo bimacnaa madax dameer mid la mida ka ra'si ximaar baa macnuhu dhacay madax dameer mid la mida inuu ka yeelo miyaanu markaa ka baqayn aw yajcal allahu ama allah ka yeelo suuratahu muuqaalkiisa suurata ximaar yacni suurad ximaar uu ka yeelo iyo muuqaal ximaar muuqaal dameer inuu ka yeelo saa miyaanu ka baqayn yacni ha ka baqaa loo jeedaa muttafaqun calayhi waa la ysku waafaqsan yahay bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay xadiiskan waxaa ku sugan waciid iyo goodi loogu goodiyaayo cidda imaamka ka hor ee madaxa sare u qaada oo rukuucda ama sujuudda ka toosta iyadoo imaamku aanu ka toosin waciidka caynkaasee ku soo arooray in imaamka lagala horreeyo toositaanka rukuucda laga toosaayo ama sujuudda laga toosaayo in lagala horreeyo waciidka ku soo arooray wuxuu caddaynayaa inay xaaraan tahay weliba dembi kabiiraa tahay taas ayuu caddaynaya culamada qaar waxay yidhaahdeen madaxiisa madax ximaar laga yeelaya waxaa loo jeedaa in laga yeelo miyaanu ka baqayn waxaa looga jeedaa xagga markaa fahmada iyo garashada iyo xaggaas in sidaasoo kale mid markaa la mida laga yeelo oo taawiil caynkaasay culamada qaar mareen laakiin daahirkeeda iyo xaqiiqadeeda in loo daayo fiican sida saxani waxay tahay waa in sideeda loo daayo culammada taawiilka caynkaasa maray waxaa u sababay dadka imaamka ka hor rukuucda ama sujuudda ka toosaa oo madaxa sare u qaadaa inay badan yihiin haddana aynay arkin cid madaxoodii laga yeelay madax dameer markaasay waxay is yidhaahdeen waxaa laga tilmaamayaa daahirkiisa macno khilaafsan baa markaa loo jeedaa maadaama xiskii aansaa lagu arkin oo waxaa laga tilmaamayaa yacni xagga fahmada iyo garashada in markaa laga kaxaynayo oo sidii dameeroo kale laga yeelayo laakiin calaa kulli xaal saxdu waxay tahay xadiidka xaqiiqadiisa iyo daahirkiisa in loo daayo ayay tahay saxdu waayo inaan la arkin ama aada aynay u dhicin in dadka qaarkood oo camalkaas sameeyey oo imaamka ka horaan madaxa sare u qaaday intaanu imaamku u qaadin rukuucdii iyo sujuuddii ka horaan in madaxoodii iyadoo la bedelay oo dameer oo kale laga dhigay madax dameer oo kale laga dhigay aynay arkin ma keensanayso xadiiska in la awilo oo daahirkiisa laga leexiyo waayo lama odhan qof kastoo saas sameeyo saasaa laga yeelayaa waa laga cabsi gelinaya dadka inay dhici karto in saa laga yeelaa laynoo tilmaamaye lama odhan ilaaba ilaa waa laga yeelayaa lama odhan farqaana labada cibaaro u udhaxeeya marka la yidhaahdo waa laga yeelayaa qofkii caynkaa sameeya yacni marka la yidhaahdo iyo marka la yidhaahdo waxa weeye miyaanu ka baqayn saa laga yeelo yacni farqi baa u dhexeeya labada cibaaro saas aawadeed waa markaa tahdiid iyo gooddi loogu goodiyaayo cidda caynkaa samaysa in saa laga yeelo ayna dhici karto in sidaa laga dhigo lagu ciqaabo laakiin ilaaba ilaa waa laga wada yeelayaa lama odhan waana la soo naqliyey qaarkood in laga yeelay waa la soo raray oo waxaa markaa la soo roray dadka qaarkood markaysaga in madaxoodii loo bedelay madax dameer in loo bedelay ama wejigoodii weji dameer laga dhigay wejigoodii weji dameer laga dhigay dabeedna wejigooda ay qarin jireen ya yacni qisooyin nooca ku saabsanna waa la soo roray calaa kulli xaal imaamka waa in mutaabaca lagu sameeya laga dambeeya imaamka marka lala tukanaayo waxaa ka suuragal ah suwarka marka la eego ma'muumku siduu yeelayo inuu ka horeeyo iyo inuu muqaarano la sameeyo oo la sinaado iyo inuu marka waxa weeye mutaabaco ku sameeyo oo dabagalo iyo inuu ta'ahur ka sameeyo uu ka dib dhaco yacni afar siyood baa ka gala afartaa siyood yacni sida layna amray waxa weeyaan waa mutaabacada muqaarano xataa in la sameeyo imaamka lala sinaado isla mar lala sameeyo ma aha ee arkaanta salaada dhammaan waa in imaamka laga dambeeya inama jucila alimaamu liyu'tama bihi faida rakaca farkacuu waidaa sajada fasjuduu yacnii imaamka waxaa imaam looga dhigay si loogu daydo keliya looga yeelay imaam maadaama imaam looga dhigay si loogu daydo markuu rukuuco rukuuca markuu sujuudana sujuuda yacnii imaamkii dabagalo mutaabaca ku sameeya yacni waa in lagu daydaa oo la daba joogaa mutaabaca lagu sameeyaa arkaantoo dhanna waa in saal la yeelaa maha rukuucda iyo sujuuddoo keliya waxaa axaadiista qaar ku soo aroortay nebiga calayhi salaatu wasalaam saxaabada markuu tujinayo marka uu sujuudda u dhacayo nebigu calayhi salaatu wasalaam saxaabadu waxay yidhaahdeen lam yaxni axadu mina dahrahu xataa yaqaca rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalama saajidan cala alardi nebigu calayhi salaatu wasalaam markuu sujuudaayo midkaa ma nuuxsan jirin ilaa nebigu sujuud uu dhulka ugu dhaco dhulka gaadho dadka qaarkoodna allaahu akbar markuu allaahuda bilaabo waaba ka horraynayaanba qaarna waa la tartamayaan marka ma daba joogo imaamkii raaci maayee waxa weeye kaanahu inay gudboon yihiin oo isku mar buu ficilkii samaynayaan muqaarana hada khalad taasina waa khalad markuu rukuuca waa in la rukuucaa rukuucdii waa inuu gaadhaa markaa dabadeed baa adigu bilaabaysaa inaad markaa rukuucdo markuu sujuudo waa in la sujuudaa sujuudda markuu markaa sujuudo dhulka gaadho oo wejigiisa dhulka dhigo jabhadiis markaasaa sujuudda markaa la bilaabaya toositaankana waa saasi leeg laakiin in lala tartamo ama in laga horreeyo ma aha in laga dibdhacana ma aha oo waxa weeye imaamkii yacni markaa laga dambeeyo oo laga dibdhaco imaamkuna waa inuu markaa de salaada uu u tujiyaa yacni si markaa rasiina oo dee markaa yacni deggan oo aanu markaa waxa weeye yacni markaa aanu salaaddii aada u degdegayn yacni sida awrbuubaalah inuu markaa sameeyo marka waxaa de ma aha oo qubqubleeyo yacni markaa saas ma aha waa inuu qiraa'ada qiraa'o deggan akhriyaa qiraa'o deggan waa inuu akhriyaa waxaana sunna marka aayad walba gaarkeeda inuu u taago aayad walba isku taago kaana yuqadicu alqur'aana aayatan aayatan nebigu calayhi salaatu wasalaam qur'aanka aayad aayad buu u gogoyn jiray aayaddii walba waa isku taagi jiray aayaddii walba waa isku taagi jiray marka waa in waxa weeyaan qiraa'ada uu akhrinayo waa inuu ukaadiyaa waa inuu si marka degan u akhriyaa arkaantii waa inuu ku xasilaa yacni saas iyadaa waa inuu sameeyaa ee salaadda yacni dadku isku carab ma aha yacni qaar baa carabkoodu fudud yahay qaarna carabkoodu waa culus yahay waa inuu markaa dadka inuu isku wado waa inuu markaa yeela mas-uuliyad dareemaa ya dadka inuu isku wado waa inuu markaa waxaan yani markaa sameeyaa hadday dhacdo dadka qaarkood inay ka gaadhsiin waayeen qiraa'adii faatixada ay faatixadii akhrinayeen xaalka caynkaasa yacni dambayntay ka yaro dambaynayaan dhibi kuma sugna ruux baaba laga yaabaa qiraa'adu inay ku adag tahay ama wax la mida yacni markaa faatixadiina rukni arkaantii salaada ka mida weeye marka yacnii imaamkuna waxaa dhici karta inuu carab fudud yahaa suuroobi karta marka dee waa inuu markaa ku dadaalaa siduu u soo gaari lahaa siduu markaa yacni u daba joogi lahaa waa inuu taas yadaa ku dadaalaa inta yare ta'ahurka ah uu ka yara dib dhaco hadday tahay faatixada akhrinteeda inuu uga dib dhacay tan noocaasoo kale ah waa loogu cudurdaarayaa laakiin waa inaan marka aanu yacni badin ee ta'ahurka uu ka dib dhacaayo yacni waa inaanu badin yacni markaa taas yadaa waa inuu ku dadaalaa siduu marka u raaci lahaa u daba joogi lahaa u haleeli lahaa saas yadaa waa inuu isku dayaa laakiin ogaan hadduu uga dib dhacayo oo deedna ay noqoto markaysa waxaan yacni inuu yacni arkaan ka dib dhaco oo waxa weeye laba rukni in markaysa markaa waxaan yacni dee uu ka dibdhaco ruknigii saddexaad imaamku galo cudurdaar uga dib dhacayaana ayna jirin tan noocaas iyada khatar bay noqonaysa salaadiisi waxay noqonaysaa mid khatar ku jirta sida ahlucilmigu ay markaa sheegeen marka waxaa la rabaa cala kulli xaal mutaabaca in lala yimaado imaamkii la raaco la daba joogo lagu daydo ayaa la rabaa baabka saddex boqol iyo siddeed iyo soddon baabu karaahati wadci ilyadi cala alkhaasirati fi salaa gacanta in la dhigaa inay karaahiye tahay buu u baab yahay cala alkhaasirati kellida la dhigo oo kellida la saaro fi salaati salaadda gudaheeda yacnii kelyaha in laysqabto ama gacanta la saaro kelida taas waa la diidaya hayad fiican ma aha waa hayad ad takabbur markaysaga ku jiro yacni markaa weye waa qabiixa weeyaan xadiidka kun iyo toddoba boqol iyo koob iyo lixdan dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo toddoba boqol iyo lixiyo siddeetan can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam nahaa can ilkhasri fi lsala abu hureyra waxa uu sheegay in rasuulku sala allahu aleyhi wasalam nahaa uu reebay can alkhasri fi asalaa salaada gudaheeda in keliyaha laysqabto ama kelida gacanta la saaro inuu sidaa diiday oo reebay ayuu sheegay abu hurayra sheegay nabigaa sidaa diiday muttafaqun calayhi bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay bacdu ahlicilmi can alkhasri fi salaa macaani kaley u fasireen laakiin sida saxani waxa weeye waa saas yadaa in loo fasiro culamada qaarkood u fasiray waa jiraan salaada in ikhtisaar lagu sameeyo lasoo gaabiyo oo yacni markaa salaaddii aan ama lagu xasilin ama si deg dega markaa loo tukado ta noocaasoo kale a sidaa u fasiray waa jiraan laakiin wejiga noocaasi sax ma aha sida markaa jamaahirta culammadu u fasireen waa markaa saas yada weeye lafdi kalena waa u soo arooray nahaa an yusalliya arajulu mukhtasira marka waxa weeye lafdigan yacni waxa weeye midna wuxuu ugu soo arooray bukhaari midna wuxuu ugu soo arooray muslim midna khasri midna mukhtasiran macno ahaanna waxa weye way isfasirayaan oo labada riwaayo waa isla macno weeye waa isla macno weeye sababta loo diidaayo in kelida gacanta la saaro ama keliyaha la ysqabto salaada gudaheeda waxa weeye culammada qaar waxay dhahan waa ficlu lmutakabiriin waa kuwa kibraaya ficilkooda iyo hay-adda ay sameeyaan weeye bacdu ahlicilmina waxay yidhaahdeen yuhuudda ayaa samayn jirtay markaa isu ekaysiinta yuhuudda oo la diidaayo aawadeed ayaa sidaas yadaa loo reebay oo loo diiday marka calaa kulli xaal salaadda waxaa la doonayaa qaab wanaagsan la isku taaga ayaa la doonayaa qaabkaas aan fiicnayna in laysku taago salaada loo tukadaa waa laynoo diidayaa culamada qaar waxay yidhaahdeen xaalad daruuri hadday jirto oo meeshu ay xanuuntay ou dabeed saa isu yar qabtay yacni xanuunka daraaddeed yacni waxa weeye taas laa xaraja fii dalik bacdu ahlicilmi ayaa saas iyadaa xaaladdaa daruurada ka soo yar halkaa inoogu joogo wallaahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta